qulub waafaqsan ridaha raxmaanka aqbasha dhammaan الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد iyadoo la muujiyo shacaa'irta diinta qulub wafaqsan ridaha raxmaanka aqbasha dhammaan wuxuu faray dadka ayaan ku qabilnaa maalmaha ciidaha iyadoo la muujiyo shacaa'irta diinta qulub wafaqsan ridaha raxmaanka aqbasha dhammaan wuxuu faray dadka ayaan ku qabilnaa maalmaha ciidaha iyadoo la muujiyo shacaa'irta diinta ayay dhaqaqaan ummadii towxiidka musallahay geeyaan salaada sunnada musallahaygeeyaan salaada sunnaada salaantay ku faafiyaan iyo shacaa'irta iyagoon ilaawin farxada caruurta iyagoon ilaawin farxadda caruurta maskiinkana daareensiya ciidaha islaamka maalmaha fidrigiyo al adxaa waa aastan uu islaamku siiyey dadka muslimiinta fidriga waa gunaanadka bishii futuuxaadka wagunaanadka bishi futuuxaadka adxana waa maalin ka midah maalmaaha ugu waaweyn dunida xajka u camirmo muslimiinta wilaayaadkana u kaceen fahankiyo barashada culumta islaamka fahankiyo barashada culumta islaamka liwaxid jihaadka cadowgii ma quursheen nafisna u diideen rabbi ha ciseeye ciida dhammaantiin cadowga hajaabo alle waa garaabkiin nasri haydin siiyo ciida dhammaantiin cadowga hajaabo allah waa garaabkiin nasri haydin siiyo